alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala ali muxamed wasalama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaadu asaalixiin lilimaami annawowi raximah llah waxaynu ka bilaabaynaa insha allahu tacaala baabka saddex-iyo soddonaad ee riyaadu saalixiinka ka mid ah baabu mulaatafati alyatiimi waalbanaati wa saa'iri addacafa wuxuu u baab yahay agoonka in loo dhibirsanaado oo dhibirsanaan iyo si sahlan oo xannaanayn leh loola dhaqmo walbanaati iyo hablaha in loo dhibirsanaado oo iyagana si wanaagsan oo dhibirsan loola dhaqmo wasaa'ir adacafati dadka kale ee taagta daranna in loo dhibirsanaado oo si markaa naxariis iyo waxa weeye xannaanayn leh in loola dhaqmo walmasaakiin iyo masaakiinta iyagana in loo dhimirsanaado watawaaduci macahum iyo in laysu dhuldhigo ayuu markaa u baab yahay oo aan markaa waxa la dhibaatayn oo aan markaa la hagardaamayn oo la xanaaneeyo sidaas ayuu u baab yahay yacnii waxaa lagu yaqaanaa sharciga in aada loo booriyo ciddii markaa liidataa in la xanaaneeyo oo loo samafalo oo loo wanaag sameeyo nusaka qaar waxay kordhinayaan baabu mulaatafati alyatiimi waalbanaati wa saa'iri aldacafati waalmasaakiini waalmunkasiriina waalixsaani ilayhim marka ziyaadada nuskhooyinka qaarkood baa qoraya waalmunkasiriin waa kuwa iska niyad jabsan iyagana in loo dhibirsanaado oo si sahlan loola dhaqmo waalixsaani ilayhim iyo in loo samafalo washafaqati calayhim iyo in loo tudho yacnii tudhaalo iyo naxariis iyo samafal in lagula dhaqmo yacnii dad baa waxaa laga yaabaa in masaa'ib iyo dhibaatooyina ku dhacaan oo ay deedna niyad jabsan yihiin oo marka waxa weeye xaaladdoodu ay xoogaa liidato macnawi ahaan marka iyaga laftooda in loo samafalo oo la wanaajiyo ayay markaa noqonayaan nooc dacfiya soo galay walow markii horeba aqwiyaha ahaadaan laakiin maadaama markaa waxa weeye yacni dhibaatooyin ay ku dhaceen oo ay iska niyad jabsan yihiin yacni waxa weeye iyaga laftooda in loo samafalo weeyaan samafalka loo samafalayo ayaa soo gelaya washafaqati calayhim waaltawaaduci macahum tawaaducna waa in laysu dhuldhigo waan layska korraysiin wuxuu kaloo kordhinayaa nuskhooyinka qaarkood siyaadada ah wa khafdi iljanaaxi lahum iyo markaa dhinaca in loo hoos dhigo oo hoos loogu dhigo intaas ayuu u baab yahay qaala allahu tacaala allah waxau yidhi wakhfid janaaxaka lilmu'miniin wakhfid hoos ugu dhig janaaxaka garabkaaga lilmu'miniina mu'miniinta hoos ugu dhig waxaa loo jeedaa u tawaaducoo isu dhuldhigoo ha iska korraysiin ayaa loo jeedaa yacnii kibirka iyo tawaaduca isku liddi ah kibirkuna qofku waa inuu is sarraysiiyo dadka yaso oo u xaqiro oo u iska korraysiiyo taas waxaa la kibir baa la yidhaahdaa waa sifa xun weeye waa sifa xun nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay laa yadkhulu ljannata man kaana fii qalbihi midqaalu darrati min kibir jannada geli maayo ka qalbigiisa ay ku sugan tahay quraanjo in la miisaano kibri ka qalbigiisa ku jiro janno geli maayo marka tawaaducu liddi buu ku yaho waa inuu qofku isudhuldhigo hoos isu dhigo oo aanu iska korraysiin tawaaduc waa saas weeye waa isu dhuldhigayaa yacni markaa in raxmadeed buu ku eegayaa waana isu dhuldhigaya cidda isu isudhuldhigtana ilaahay waa korraysiya man tawaadaca lilaahi rafacahu allah marka mu'miniinta u tawaaduc iimaan baa la sheegay mu'miniin wasfiga mushtaqa ah baa la keenay macnaha waxaa laga tilmaamayaa iimaankooda daraaddii baad isugu dhuldhigaysaa taasna waxay ku tusinaysaa cillada loo tawaaducaya inay tahay iimaanka inay tahay ya sababta keensatay in loo tawaaduco inay markaa iimaanka tahay saas aawadeed yacni markaa waxaa laga qaadanayaa fadliga uu iimaanku leeyahay waxaa kaloo laga qaadanayaa tawaaduca sidaa markaa laynu amray wa qaala tacaala wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum wasbir nafsaka naftaada ku sabirsii oo ku xabis maca aladiina kuwii la jirkooda yadcuuna rabbahum rabbigood caabudaayey bilghadaati gelin horeed iyo walcashiyi gelin dembeedaba ilaahay caabudaayey yuriiduuna wajhah waxay allah caabudayeen xaalay allah wejigiisa doonayey ikhlaas ay ka tahay yacnii sifatulwajhi in allah loo sugaayaa laga qaadanayaa marka waxaa laga qaadanayaa inay ikhlaas u samaynayaan camalku hadduu ikhlaas waayo muxuu noqonaya camalku hadduu ikhlaas waayo wuxuu noqonayaa dee waxaan asaas lahayn ma asaxay wax weliba sees buu leeyihi asaaska wax ku binaysmayan waa ikhlaaska camalu bilaa ikhlaas yacani wuxuu noqonayaa baatil maxaa u daliila inuu buraayo ah. baaraka allah fiik ana aghna ashurakaa'i can shirki man camila camalan ashraka fiihi macii hayrii taraktu wa shirka yani nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiisulqudsigu ilaahay ka soo wariyey inuu allah yidhi anigu waxaan ahay cidda hodannada ah ee haniyada ah ka ugu maarmiga og ee ugu qanisan shirkiga iyo wadaagga ku kastoo camal sameeyo uu cid kale ila wadaajiyey isagiiyo shirkigiisaba waa ka tagaa marka camalkaasi wuxuu noqonaya hayru maqbuul camal markaa waxa aan la aqbalayn ayuu markaa noqonaya in markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam naftiisa la sabirsiiyo kuwa allah keligii caabudaayey cid kale aan la caabudaynin waa camal wanaagsan markaa nebiga khaas ahaantiisa kuma gaarahee muuminiintoo dhan baa la amrayaa wama bihi qad khutiba annabiyu tacmiimuhu fi lmadhabi asaniyu wixii nabiga lagula khitaabo calayhi salaatu wasalaam mu'miniintuna waa la wadaagayaan haddaan nebiga lagu gaaryeelin hadday nebiga ku khaas ahayn oo daliil khusuusiya aan la helin waa lala wadaagaa marka waxay noqonaysaa caam sidaa nebiga looga rabay oo loo amray inuu markaa muuminiinta la jirkooda ku sabro oo waxa weeye markaa naftiisa uu ku xabiso ku sabro yacni marka ayaa innagana laynooga rabaa walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati addunya walaa tacdu yaynay gudbin oo tallaabin caynaaka labadaada indhood canhum iyaga xaggooda yaynay ka gudbin oo ka tallaabin oo ha ka hanqaltaagin turiidu ziinata alxayaati addunyaa xaalaad doonayso nolosha adduunyo quruxdeeda xaalaad doonayso indhahagu yaynay ka lalin oo ka tallaabin yacni muuminiinta allah keligii caabudaya ee muwaxidiinta ah ee ahlu tawxiidka ah marka waxaa laga qaadanayaa cidda marka hore ee islaamnimada ku soo horraysay waxay u badnaayeen dad markaa dacafo iyo masaakiin iyo addoommo iyo yacni markaa dadka agtooda qadar weyn aan ku lahayn noocaasay u badnaayeen marka maadaamay saas ahaayeen waatay gaaladu ka dalbadeen oo yidhaahdeen haddaad doonayso inaanu kula shirno o kuu nimaadno kuwan ku ag jooga iska kici xadiiska inoo soo socda ay inoo fasirayaan oo inoo caddaynaya kuwan markaa ma wada fadhiisan karro kuwan marka iska eri marka aan wada fadhiisanno aan wada fadhiisanno yaynay nagu soo dhiiran oo yacni markaa sidii qaar la siman oo kale yaynay noo qaadanin markaasaa ilaahay markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wasaa ku yidhi wa qaala tacaala allah waxau yidhi faama alyatiima falaa taqhar fa ama alyatiima agoonka miya falaa taqhar yacni ha dirqiyin si naxariis iyo raxmad leh ula dhaqan yacni kun kalabi raxiimi lahu waxaad u noqotaa sidii aabbe naxariis badan oo kale u noqo oo u dhibirsano yatiim waxaa la yidhaahdaa waa ka aabbihii waayey isagoo markaa aan qaangaadh ahayn ayaa aabbihii ka dhintay isagoo ilmahaasi aanu qaangaadh ahayn ayaa aabbihii geeriyoodoo dhintay kaasaa waxaa la yatiim baa la yidhahdaa yatiim baa la yidhahdaa marka garab baa dee ka maqan mar haddii aabbihii waayey marka dee in aabboo kale loo noqdo oo aan la dhibaatayn oo yacni loo tudho mayaa laga qaadanaya fa ama alyatiima agoonka miya falaa taqhar ha dirqiyin ee si dhimirsanoo tawaaduc iyo naxariis leh ula dhaqan wa ama asaa'ila ka wax ku weydiista miya falaa tanhar e, ha ha dagaalin ha karooxin si adag in loola dhaqmo ayaa la diidiyey waxaa soo gelaya kii ku weydiisanaya maalka waxaa kaloo soo gelaya ka cilmiga ku weydiinaya yacni mid walba waa in marka waxa weeye si dhimirsan loola dhaqmaa yacni masaakiinta iyo dadka markaysa waxbaryaya ee baahidu ku kalliftay iyaga laftooda waxaweye waa inaan marka wax la dagaalin waana ta'asal ahaan aayaddu yacni marka macnaha mutabaadirkaee soo degdegay wey marka saas aawadeed qofku hadduu hayo wax ku dhaamo inuu wax tara weeyo weliba si wanaagsan u siiyo hooyo ku go'weyn xaalkiisu aanu noqon oo marka qofkii aanu ku dhibaatayn isagoo siinaaya haddana si wanaagsan waa inuu u siiyaa oo gacan wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan labadaba kula dhaqma haddaanu wax siinayna marka waxa inuu dee dagaalo ama caayo ama dhaleeceeyo ama si marka waxa weeye adag oo dhib leh ugu diido yani waxa weeye munaasib waa inaanu samayn taas waa nahyi ama masaa'ila falaa tanhar wa qaala tacaala allah waxau yidhi ara'ayta aladii yukadibu biddiin ara'ayta iga warran alladii kii yukadibu beeninayay biddiini yacni diinka beeninaayey yacni marka abaalmarinta iyo xisaabta iyo jazaagana beeninayo in aakhire lays abaalmarinayo oo khalqigi inta la soo saaro cid walba waxay galabsatay laga abaalmarinayo khayr iyo sharba fadalika aladii yaducu lyatiim kaasi waa ka agoonka yacni markaa daafacaya addacu waxaa la yidhaahdaa waa addafcu bicunfin waa yacni marka waxa cid marka in loo riixo si aday ku jiro ayaa waxa la yidhaha daci la yidhahdaa yaducu ha u qaadanin inay la macno tahay yadcu waa ka duwan tahay maaha yaducu waa addafcu bicunfin waa daaficitaanka iyo riixitaanka iyo daafadaynta cid loo daafadeeyo loo riixo si adayg iyo dhibi ku jirto ayaa waxa la yidhaha addaci yowma yudacuuna ila naari jahannama daca fadalika aladii yaducu lyatiim kaasi waa ka markaa daafacaya oo riixaya ama tukintukinaya alyatiima agoonka sida adag markaa u riixaya walaa yaxudu aan boorinaynin calaa tacaami almiskiin masaakiinta jinsiga miskiin in la quudiyana oo wax la siiyana aan markaa boorrinayn iska daa inuu bixiye ma boorrinaayo oo afkii iyo gacantiiba waa ku bakhayla gacantii waa ku bakhaylo waxba bixin maayo oo miskiinkii wax siin maayo mar labaadkana miskiinkii in wax la siiyo eh, waaba dhibsanayaaba ma boorrinaayo boorrinta aanu boorrina waxaa soo gelaysaa waa mida inuu reebo markaa waxa weeye waxbixintii wa ya'muruuna annaasa bilbukli oo uu amro dadkii markaa waxa bakhaylnimada waxba iska daayo waxaa kaloo soo gelaysa inaanu markaa isagu wax bixin kii hayay ee markaa bixinayay ee doonayay inuu bixiyana aanu ku tirtirsinayn oo ku boorinayn marka shay wanaagsan weeye in wax la bixiyo oo dadka markaa baahan ama masaakiinta iyo agoonta iyo yacni dacafada la siiyo in la booriyaana waa shay kaloo wanaagsan waa laba shay oo labaduba marka ay wanaagsan yihiin oo fiican yihiin weeyaan marka sababta ka dhaxaysa maxay tahay inaanu abaalmarinta aakhiro iyo aanu rumaysnayn oo beeninaayo iyo inuu markaa waxaa masaakiinta in wax la siiyo inaanu boorinayn iyo agoonka inuu markaa tukhuntukhinayo oo si adag markaa uu u riixaayo ya oo u garbinayo waxaa ka dhaxaysaa waxay tahay maadaama abaalmarintii aakhiro iyo jazaagii wanaagga cidi samayso laga abaalmarinaayo aanu rumaysnayn waxaa ka soo fulaya wuxuu noqonayaa camal xun camal wanaagsani ka iman maayo camalka xun ee ka imanayana waxaa ka mid a ah inaanu waxa weeye ciddii taagta darrayd iyo ciddii dhibaataysnayd inaanu ka naxayn u naxariisanayn u samafalaynin in loo samafalo aanu boorrinayn oo doonaynba yacni markaa taas ayaa ka dhalanaysa marka xaggii ilaahayna kuma wanaagsana xagga dadka ixsaankoodana kuma fiicnaa sina kuma fiicnaa xadiidka laba boqol iyo shan iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo toddobiyo lixdaneh can sacd bn abi waqaasin radia allahu canhu qaala kunnaa maca anabiyi sal allahu alayh wasalama sitata nafar sacd ibn abi waqaas oo saabiqiintii ka mida ah alcasharatu almubasharuun biljannana ku jiray wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahaan jirray maca anabiyi sal allahu alayh wasalama nebiga la jirkiisa ayaanu ahaan jirray sitata nafarin lix nin ayaanu ahayn nafar waxaa la yidhaahdaa waa tirada saddex ilaa sagaal ayaa nafar la yidhaahdaa marka waxay ka dhigan tahay sitata rijaal yacni markaa lix nin ayaan marka ahayn fa qaala almushrikuuna lilnabiyi sala allahu aleyh wasalam waxay ku yidhahdeen mushrikiintu gaaladii baa waxay ku yidhaahdeen lilnabiyi sala allahu aleyh wasalam nebigii ayay waxay ku yidhaahdeen utrud eri oo caydhi haa ulaa'i kuwaa kula jooga laa yajtari'uuna calayna sababta loo caydhinaya waa maxay laa yajtari'uuna yayna nagu soo dhiiran calaynaa korkayaga si ay noogu soo dhiireen yacni cayri wa kuntu waxaan ahaa buu yidhi haddaan sacd ahay ana aniga iyo wabnu mascuudin cabdullaahi ibnu mascuud wa rajulu min hudayl iyo nin kale oo hudayl ah cabdullaahi ibnu mascuudna waaba hudayle ninka kale ee hudaylka ana ma magacaabin cabdullahi ibn mascuud ibnu kaafil alhudali waa min hudayli laakiin wuu ku cadfayoo nin kaleo isagana hudayl ah baa ku jiray ninka kale muu magacaabay shuraaxda qaarkood waxay yidhaahdeen cid magacowday maanu arag sida ibnu callaankuba odhanaya wuxuu ka soo naqlinaya shuraaxda muslim cid magacowday ma arag saasuu odhanaya wa bilaalun iyo bilaal wa rajulaani lastu usamiihimaa iyo laba nin oo aanan magacaabayn culammadu waxay dhahen labada nin ee kale ee aanu magacaabayn waxaa looga jeedaa abubakrin asidiiq iyo cali bn abi taalib ayaa looga jeedaa oo iyagu markaa dee dacafadii kama mid ahee waxay ka mid ahay min ashraafi alqowm qowmka kuwoodii sharafta badnaa marka qurayshi la joogo raggoodii sharafta badnaa bay ka mid ahaayeen inkastoo cali yaraayo markiisa markaa uu da'diisu ay yarayd haddana waxa weeye yacni waxay ahaayeen min ashraafi alqowm bay ahaayeen marka sababtu u magacaabi waaye waxa weeye si aan laysu moodsiin in waxa weeye dad yacnii ay iska bidayeen gaaladu oo ay xaqirayeen oo lahaayeen markaa sharaf ma lehe waa dacafo iyo dad iska liita si aan loogu qaadan baan u magacaabayn laakiin sidooda waxay ahaayeen dad ashraafu min ashraafi alqowm bay ahaayeen laakiin markan waxay ku yeesayeen iimaanka weeye iimaankay ku yeesayeen laakiin sidooda waxay ahaayeen dad markaa min ashraafi alqowm ama min cilyati alqowm ayay markaa ka mid ahaayeen marka sababta u magacaabi waaye si aan laysu moodsiin inaanu markaa gaalada agtooda inay markii hore ahaayeen dad aan sharaf lahayn si aan taa loo moodin ayuu iyaga uga tegay magacowgooda fa waqaca fii nafsi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam maa shaa allahu an yaqac waxaa ku dhacay buuhi fii nafsi rasuuli rasuulillaahi sala allahu aleyh wasalama nafta rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ku dhacay maa shaa allahu an yaqac wuxuu allah doono inuu ku dhaco ayaa ku dhacay faxaddasa nafsahu naftiisa ayuu u sheekeeyey oo bimacnaa kula sheekaystay yacni markaa khawaatir iyo xadiisu nafsi uu ku soo dhaceen maxaad yeeshaa fa anzala allahu tacaala eeg aadaabta saxaabada may odhan nebigu waa doone mufasiriinta qaarkood markay sheegayaan qisadan oo kale waxay yidhaahdaan nebiga ayaa markaysaga markaa sidaa yacni ama ku hamiyey ama doonay laakiin saxaabadii way edeebsanayaan waxay yidhahdeen naftii rasuulka sala allahu alay wasalam waxaa ku dhacay wuxuu allah doono inuu ku dhaco waa gaabsi laga gaabsanaayo laga edebsanayo macni wey fa anzala allahu tacaala allah wuxuu soo dejiyey walaa tatrud aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi yuriiduuna wajha walaa tatrud ha caydhinu ha eryin ha eryin aladiina kuwii yadcuuna rabbahum rabbigood eh, baryaayey oo caabudaayey ducaau cibaada iyo ducaau mas'ala bilghadaati gelin horeed iyo walcashiyi gelin dambeed baa allah caabudaayay keligii oo aan cid la caabudayn ee kuwa ha caydhin oo ha eryin yuriiduuna wajhah xaal ay doonayaan allah wejigiisa marka ay doonayeen oo ikhlaas ay ka tahay kuwa ha caydhin oo ha eryin rawaahu muslim muslim ayaa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiska waxaa laga qaadanayaa dadka markaa masaakiinta iyo dacafada iyo ah in waxa weeye markaa lagu sabro inaan marka waxa la caydhinin in waxaweeye lala joogo in waxaweeye loo tawaaduco la ysu dhuldhigo in loo naxariisto in loo samafalo waa lagala baxayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa muslimiintu markii hore siday u islaamayeen inay ahayd si qaliil ah oo waxaweeye dadka markaa islaamaya ee diinka soo gelayay waxay ahaayeen markii hore yacni nin iyo marka waxaweeye qof iyo qof yacni markaa marka qof islaamo ayaa laga yaabaa markaa haddana muddo dabadeed in qofka la islaamo markaa si qaliila diinka loo soo gelayay laakiin waagii dambe aakhirkii waxay noqotay in markaasi waxa weeye fara badan yacni loo soo galo xadiidka laba boqol iyo lix iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo siddeed iyo lixdan wa abi hubayrata caa'id ibni camrin almusaniyi wa huwa min ahli baycati ridwaani radia allaahu canh abi hubayra oo caa'id ibni camrin la odhan jiray oo baycatu ridwaana raggii ka qayb galay ka mid ahaa waa baycadii nebigu sala allahu aleyh wasalam saxaabada ka qaaday maalintii xudaybiye ka qaaday laqad radia allahu cani ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajarati facalima maa fii quluubihim marka maadaama inuu allah ka raali noqday sheegay ciddii baycadaa gashay waxay la baxday baycatu ridwaan alridwaan iyo alridwaan labada waa la odhan karaa raada la godo ama la hoos dhigo waa laba luqo qur'aankana labadaba waa la akhriyey wa ridwaanun min allaahi iyo wa rudwaanun waa marka labadaba waa laba qira oo sabci ah weeye cidda baycatu ridwaan ka qayb gashayna de waa fadli badanta waa fadli badanta waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu annaara axadun baayaca taxta ashajara nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau idhi naar geli maayo ruux bayco ku galay geedka hoostiisa bayco ku galay naar geli maayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ya sidaas ayaa nebigu yidhi anna abaa sufyaana ataa calaa salmaana wa suhaybin abaa sufyaan sakhru bnu xarbin sufyaan siinka in la godo la kor dhigo ama la hoos dhigo waa muhallas saddexdoo bannaan magaciisa sakhru bnu xarbin baa la odhan jiray ataa calaa salmaana salmaan ayuu yidhi salmaan alfarisi ayuu markaa u yimi oo soo maray iyo wa suhaybin suhayb ibnu sinaan arruumi shahayb wuxuu ku caanbaxay ruum in loo nisbaynaayo laakiin wuxuu ahaa carab kaana min alcarab haddaba arruumi maxaa loo yidhi arruumi waxaa loo yidhi ruum way qafaasheen intay qafaasheen bay dabeedna addoonsadeen muddo haysteen oo addoonsadeen markii dambaa cid markaa reer maka ahi ruum ka soo iibsatay sidaas ayuu maka ku yimi bal hadda qadarka ilaahay da yani waxa way ruum baa qafaashay way addoonsadeen nin reer maka oo gaaladii reer maka ka mida ah ayaa soo iibsaday makuu la yimi maxamed markii maka laga soo saaruu dee maxamed rumeeyey oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu rumeeyey oo iimaankii la yimi laakiin waxa weye kaana min alcarab la min alruum iyo suhayb aruumi wa bilaalin iyo bilaal ibnu rabaax alxabashi fii nafarin koox marka ay ku jiraan ama maca nafari nafar la jirkii ay ahaadeen ama koox ay ku dhex sugan yihiin ayuu soo maray abu sufyaan fa qaaluu waxay yidhaahdeen salmaan iyo sahayb iyo bilaal iyo raggii la fadhiyey ayaa odhanaya maa akhadat suyuufu ullaahi min caduwi illaahi ma akhadaha maa akhadat may qaadan bay yidhaahdeen suyuufullaahi seefihii ilaahay min caduwillaahi cadowgii ilaahay kamay qaadan ma akhadahaa waxay ka qaadan lahayd bimacnaa xaqeedii kamay qaadan seefihii ilaahay cadowgii ilaahay ee abuu sufyaan ahaa xaqeedii kamay qaadan yacni waxay ahayd markaa ninkanna in la dilo saasay ahayd bay markaa leeyihi yacni colaadda markaa muslimiinta ragga ugu darnaabuu dee ahaa waagii hore colaadda muslimiinta iyo nebiga uu qabo waagii hore raggu ugu darnaa ayuu ka mid ahaa bergii dambedda waa islaamo waa wanaagsanaaday markii beder odayaashii gaalada lagu laaye ee abujahal iyo ka mid ahaayeen lagu dilayna wixii ka dambeeyey calanka iyo hoggaaminta gaalada quraysheed waxa qaatay abuu sufyaan saas aawadeed wax alla wixii goobo ka dambeeyey isaga qaa'id ka ahaa hadday uxud tahay hadday khandaq tahay iyo goobaha la midka ah saas ayuu markaa noqday dee bederna sababtiisa bay ku dhaabay marka hadalkan waxay u leeyihiin ciil ay u qabaan yacni marka cadowyada ilaahay ee gaalaad ciil ay u qabaan bay saa u leeyihin ay la jecel yihiin cadowyada ilaahay in waxa weeye la jabiyo oo la laayo ay jecel yihiin waxay dhahan maa akhada suyuufu ullahi sayfi ilaahay ma qaadan min caduwi illaahi cadowgii ilaahay kamay qaadan waxay u jeedaan abu sufyaan ma akhadahaa waxay ka qaadan lahaydoo xaqeedii ah kamay qaadan xaq baa ku harhsana in markaa la dilaaba ahayd ninkanna fa qaala abu bakrin radi allahu canhu abu bakar baa wuxuu yidhi ataquuluuna hada lishaykhi qurayshin wa sayidihim ataquuluuna miyaa odhanaysaan haadaa hadalkaas miyaa odhanaysaan kan ah hadalkan kan ah lishaykhi qurayshin quraysh markaa odaygeedii wa sayidihim iyo kii ugu mudnaa yacni ee hoggaamiyaha u ahaa miyaa saa ka odhanaysaan yani inkaaray saa ha ka odhan inuu leeyihi hadalkaana wuxuu abubakar u yidhi yacni waxa weeye ta'liif uu doonaayo inuu markaa waxa weeye markaa islaamnimada uu ku soo dhowaado saasuu uga jeeday laakiin cibaarada dee iyaga ayuu ku inkiray hadalkii ay yidhaahdeen ay u yidhaahdeen liajli illah faata anabiya sala allahu alayh wasalam nebiga ayuu u yimi abuu bakar faahbarahu warkii ayuu uga warramay faqaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ya abaa bakrin abaa bakarow lacallaka aqdabtahum waxaa laga yaabaa inaad kaga cadhaysiisay yani waxay noqonaysaa ishfaaq asal ahaan taraji baa loo isticmaalaa taraji ayaa loo isticmaalaa laakiin waxaa loo jeedaa yacni macno ishfaaq baa markaa macnuhu u dhacayaa bay yidhahdeen culamada kuufiyiintuna waxay qabaan lacalla in loo isticmaalo wakhtiyada qaarkood istifhaam haddii ra'yigaa kuufiyiinta lagu socdana waxay noqonaysaa miyaad kaga cadhaysiisa lain kunta aqdabtahum wallaahi allah baan ku dhaartaye lain kunta aqdabtahum laamkaa horteed dhaar baa la qadaraya waa muwati'a lilqasam dhaar bay gogol dhigaysaa dhaar jawaabteed ayay gogol dhigaysaa dhaartaa ha la sheego ama ha la qadaro ay wallaahi allah baan ku dhaartay ee in kunta haddii aad tahay abuubakarow aqdabtahu mid kaga cadhaysiiyey haddaad tahay laqad aqdabta rabbak laqad aqdabta waxaad kaga cadhaysiisay rabbaka rabbiga ayaad kaga cadhaysiisay haddaad kaga cadhaysiisay rabbi baad kaga cadhaysiisoo cadhadaad yaga kaga cadhaysiisa allah kuugu cadhoonaya hadday jirto inaad yagaa kaga cadhaysiisay hadalkaa ay yidhaahdeen yacni marka hadalkaad ugu jawaabtay hadday marka aad kaga cadhaysiisay allahna waa kuu cadhoonaya fa ataahum waa u yimi abubakar ayaa u yimi jamacii saxaabada ahaayoo salmaan iyo suhayb iyo bilaal iyo ka mid ahaayeen fa qaala wuxuu yidhi yaa ikhwataah walaalahayow aaqdabtukum miyaa idinkaga cadhaysiiyey nusqooyinka qaarkood madkay qorayaan nusqooyinka qaarkoodna madka qori maayaane aqdabtukum keliyay qorayaan nuskhada markaa madka qoraysa way iska caddahay oo hamsadii istifhaamkaa joogta dabeedna hamsadii hamsadii markii kulantay baa tii labaad laga dhigay mad laga dhigay wayubdalu maddan fi listifhaami aw yusahalu maaragta nuskhada markaa qoraysa madla'aanta akhdabtukum waxay noqonaysaa min baabi xadfi hamsati listifhaam hamsadii hamsatulistifhaamka markaa la xadfay noqonaysa miyaan idinka gacadhaysiiye mar layba waa saas miyaan idinka gacadhaysiiye qaaluu waxay yidhaheen laa waxay yidhaheen maya yakfir allaahu laka yaa ukhay yakfir allaahu lak allah ku dembi dhaafo lafdigu waa khabar laakiin macnaha looga jeeda waa ducaa ya waa khabar yuraadu bihi ducaa waa khabar duca looga jeeda yaa ukhaya walaalkayow yani walaalkayagii yani markaa yaraayow bimacnaa weynaayow buu ujeedaan tashiiru takbiir wax la yidhahdaa jiray yidhahdeen laakiin waxay culammada qaarkood yidhaahdeen waxaa looga jeedaa taxabub baa laga tilmaamaya oo cidda la jecel yahay wakhtiyada qaarkood baa tasqiirka loo isticmaalaa eh, laakiin inay xaqirayaan ma aha inay xaqirayaan eh, ma aha bal yacdubu ismu shakhsi eh, min altasgiiri waa magaca markaa qofku inuu macaanaadaha dhici kartaa yaraynta la yaraynayo daraaddeed uu la macaanaado yaa akhii iyo yaa ukhaya labadaba mid walba waa loo dabdiyey siduu inoo sheegi doono yaa akhiina waa walaalkayow yaa ukhayana waa walaalkayagi yaraayow marka inay yaraynayaan ugama jeedaane waxay uga jeedaan inay jecel yihiin ayay uga jeedaan rawahu muslim qawluhu ma akhadahaa hadalkiisa uu yihi ma akhadahaa ay lam tastawfi xaqaha minhu xaqeedii kamay oofsanoo kamay dhammaysanoo kamay laasan wa qowluhu yaa ukhaya ruwiya bifatxi alhamzati wa kasri alkhaa'i wa takfiifi alyaa waxaa loo soo wariyey hamsada in la kordhigo khaadana la hoos dhigo yaadana la khafiifiyo aan la shadin wa ruwiya bidami alhamzati waxaa kaloo loo soo wariyey hamsada in la godo wa fatxi alkhaa'i khaadana la kordhigo wa tashdiid alyaa yaadana la shado yacni taasaa marka iyadana loo soo wariyey xadiidka waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye dadka dacafada iyo dadka taagta daran inaan marka waxa la yasin oo la xaqirin ayaa laga qaadanaya taas ayaa laga qaadanaya oo dee salmaan iyo suhayb iyo bilaal ayaa waxa weeye hadalkii ay yidhaahdeen iyo hadalkuu abubakar ugu jawaabaa laynoo sheegay markaasa waxay sababtay inuu abubakar hadalkiisa ka cudur daarto oo nebiga markuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam waxay yidhaahdeen iyo wuxuu ugu jawaabay nebigu wuxuugu yidhi haddaad kaga cadhaysiisay allah baad kaga cadhaysiisay marka waxaa laga qaadanayaa yacni dadka wanaagsan ee yacni haddii lagu qaldamo oo marka waxa weeye ay cadhoodaan inay cadho ilaahay saabi karto cadho ilaahayna isaabi karto hadalka ay yidhaahdeen salmaan iyo suhayb iyo bilaal ay yidhaahdeen waxay u yidhahdeen liajli illaah ilahay dartii bay u yidhahdeen maa akhadat suyuufu allahi min caduwi illahi ma akhadaha hadalka uu abubakar yidhina dee xaggii marka waxa weeye qabiilkii quraysheed inuu ninkani oday u yahay oo yacni waxa weeye ayuu u daafacay sababtu uga jeedana waxa inuu islaamnimada la jeclaa qasadkaa ha ka lahaadeen laakiin waxa weeye hadalka daahirkiisu waa maxay ninkaa inuu u daafacayey inuu shaykhu quraysh iyo sayidu quraysh inuu yahay qabiilkii quraysheed odaygeedii iyo ninkii ugu mudnaa gaalada agtooda inuu markaas sida ahaa ee hogaamiyaha uu ahaa ahaaye markaa dee aan laga daba odhanayn aan laga daba odhanayn marka maadaama hadalkan waxa weeye isagu uu sidaa kale u yidhi oo dee reernimada iyo markaysaga xaggaas uu hadalka saa u yidhi isagoo uga jeeday weliba inuu islaamnimada la jecel yahay ayaa waxaa lagu tilmaamay hadday yacni marka arrinkaa ka cadhoodaan dee cadho ilaahay bay ku sababayaan waxay sababtay inuu u tago oo u cudurdaarto oo iyagii weydiiyo yaa iyagana waxay tilmaamayeen inay ka cadhoon waayo waxay garanayaan qasadka abubakar iyo waxa markaa uga jeeday yani markaa ayay markaa garanayan hadalku waxay ku kala duwan yihiin dee cidda tidhi laba hadaloo isku mid ah waxaa laga yaabaa laba qof oo kala duwan inay yidhaahdaan midna waxaa dhici karta in maxmal wanaagsan loogu xambaaro iyadoo hadalkii wax ku sugan yihiin haddana macno wanaagsan in loogu xambaaraa dhacda mid kalena waxaa dhacdaa inaan macno wanaagsan loogu xambaarin waxay ku kala duwan yihin dadka ictibaarkooda ay ku kala duwan yihin waataa laga sheego imaam shaafici inuu ardaydiisii mid ka midi ku yidhi qawa allaahu dacfak waa xanuunsanayey shaafici markaasuu ilaahay taagdarradaada ha xoojiyo wuxuu u jeeday dee taagdarrada ha kaa xoojiyo oo xoog ha ku yeelo oo ha ku weeyo muraadkiisu saasuu ahaa markaasaa shaafici wuxuu ku yidhi low qawwaa dacfii qatalanii hadduu taagdarradayda xoojin lahaa way dili lahaa yani taagdarradii taagdarraha kuugu daro bay u fasilmi kartaa mota haddaba maarta markaasuu low qawaa dacfii qatalanii hadduu taagdarradayda xoojin lahaa waa diin lahaa markaasuu sheekh saa uma jeedin markaasuu yidhi waan garanayaa xataa low sababtani haddaad icaayil ahayd inaan khayr mooye wax kale uga jeedin waa garanaya buuri marka dadkay ku kala duwan tahay ictibaarka hadalka ay yidhaahdaan yacni qofkii xumaan lagu yaqaano xumaantii baa loogu xambaaraya qofkii wanaag lagu yaqaanana dee waa loo cudur cudurdaarayaa wejiga wanaagsan baa loogu xambaaraya marka wejiga wanaagsan ayaa markaa loogu xambaaray marka waxay yidhahdeen maya kumaanu cadhoon waana u duceeyeenba yakfir allaahu laka yaa ukhay saasay yidhahdeen ilaahay waxay uga baryeen ilahay u dambi dhaafo bay allah uga baryeen qolyaha adabku marka cibaaraadkan oo kale ay sheegayaan waxay yidhahdaan mawdican oo kale in waaw la dhigo ayaa markaa eh, ay ka dhigaan laazim laa wayakfir allaahu lak waxaanay soo arooriyaan qasas ay u nisbeeyaanba abubakar laftiis ay ka mid tahay markaysaga eh, ninuu ku yidhi marka waxaan maiga iibinaysaa uu yidhi laa yarxamuka allah markaasuu yidhi laa taqul haakada ilahay ku naxariisteen saaha odhanaya waxaa tidhahdaa laa wayarxamuka allah dheh abubakar bay u nisbeeyaan qisadaa iyo qiso kaleba oo iyaduna noocaasoo kale ah laakiin xadiidkaas sida ku soo aroortay ee saxiixa ay ugu timi waa biduuni waaw laa yakfiru allaahu lak nudqi ahaanna marka lagu dhawaaqayo waa la kala jaraya waa la kala goynaya haddii la xidhiidhiyo maxay u ekaanaysaa laa yakfiru allaahu laka ilaahay kuma dembi dhaaf lakiin waa kala duwantoo laaduna waa xarfu jawaab oo hadalkii hore ay weydiiyey ayay kaga jawaabayaan tanna waa hadal cusub oo markaysaga yacni isagu insha ah Mm, ay bilaabayaan hadal caynkaasay bilaabayaan saas aawoodee mawdican oo kale calaamaatu tarqiimka marka la dhigaayo in waxa weeye markaa eh, la kala gooyo oo calaamatu tarqiim la dhigo waa laazim calaamaatu tarqiimka waa muhim saas aawoodee talabatulcilmigu waa in kutubta calaamaatu tarqiimka ka waranta waa inay marka waxa raajacaan waa inay marka waxa bartaan waayo hadalka fahamkiisay ka qayb qaadanayaan iyo wanaaggiis iyo sida hadalka loo fahmaayo ya imika halkaasoo kale laiskuma sii daynaayo calaamatu tarqiimka in la dhigaa waa laazim waa laazim waxaa la yidhi calaamatu tarqiim meel qaldan la dhigay baa qof naftiisa ku waayaa la yidhi oo dil ka dhasha waayo sidii loo jeeday si aan ahayn baa loo fahmayaa waana sida ficlan loo fahmay saas aawoodee calaamaatu tarqiimku muhim weeye calaa kulli xaal marka la odhanaayo waa in la kala gooyaa oo naqmada hadalka iyo sida loo odhanaayo la kala beddelaan waa saas weyi xadiidka laba boqol iyo toddobiyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa sagaal iyo lixdan ah wa can sahli bni sacdin radia allaahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxauu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ana wakaafilulyatiimi fi ljannati haakada ana aniga iyo wakaafilulyatiimi ka agoonka kafaalo qaataa fi ljannati jannada gudaheeda haakadaa saasaan isku nahay sida labadaa farood labadii farood buu nebigu taagay calayhi salaatu wasalaam aniga iyo qofka agoonka faalo qaataa jannada sida labadaa farood baan isku nahay labada farood isku xiga waa murdisada iyo fardhaxada wa ashaara biasabaabati waalwustaa waxaanu tilmaamay bisabaabati tan markaa waxaa sabaabada la yidhaahdo waa farta murdisada weeye yacni sabaaba musabbixna waa la yidhaahdaa iyo sabbaaxa iyo yacni musabbixa waxaa loo leeyahay waa lagu tasbiixsadaa bimacnaa waxa weeye allah baa lagu nasahayaayo marka kelimatu tawxiidka dee la odhanaayo ashhadu an laa ilaaha ila allah ayaa la taagaya ishaara yani marka waxa tawxiidkii tilmaamaysa tawxiidkuna waxa weeye waa waa nooc tasbiixa waa tanziiha allah la nasahayo wa subxaana allahi wama ana min almushrikiin sabaabana waxa la yidhi dee marka waxa weeye la dagaalansan yahay ayaa farta laysu ruxa weeye iyo walwustaa wa faraja baynahumaa waa kala geeyey oo waa kala kaxeeyey yani iskuma dhejin waa kala geeyey waa kala kaxeeyey rawahu lbukhaariyu bukhaari ba xadiiska soo wariyey wa kaafilulyatiimi ka agoonka kafaalo qaatay alqaa'imu biumuurih waa ka ku qumay umuuraha agoonka ku qumay ya agoonka ka kafaalo qaatay alqaa'imu waa kii ku qumayey ee maamulaayey biumuurihi ay biumuuri ilyatiim agoonka umuurihiisa maamulaayey ee hagaajinayay ee islaaxinayay weyi xadiiska kalena aan ku darro xadiiska laba boqol iyo siddeed iyo lixdan wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi kaafilulyatiimi lahu aw ligayrihi kaafilulyatiimi kii agoonka kafaalo qaatay lahu xaal agoonkaasi lahu isaga u sugnaaday ama agoonkaasoo lahu isaga u sugnaaday asha ku jirtaa jinsiyaaho inaad markaa agoonka ka sifaysaana ku bannaan inaad ka xaalaysaana ku bannaan oo jaaza wajaaza wey mm. ka agoonka kafaalo qaatay lahu xaal agoonkaasi isaga u sugnaaday waxaa loo jeedaa qariibkiisa uu yahay oo isaga uu qaraabo la yahay ama awow uu yahay ama hooyo ay u tahay ama walaal uu leeyahay ama qaraabo kale uu leeyahay aw ligayrihi ama xaal agoonkaasi cid kale u sugnaado isaga aanu xigtadiisa ahayn ana aniga iyo wa huwa isagu ka haatayni fi ljanna sida labadaa faroodoo aanu nahay filjannati jannada gudaheeda yani waanu isku lammaannahay waanu isku dhownahay sida labadaa farood isugu dhow yihiinoo kale ayaanu jannada gudaheeda isugu dhownahay wa ashaara araawi raawigii wuxuu tilmaamay wahuwa huwa bnu anas waa raawi dambe weeye waa imaam maalik weeye ruwaaddii xadiiska soo warinaysaanu ka mid ahaa bisabaabati waalwustaa yacnii farta murdisada iyo walwustaa fardhexada ayuu tilmaamay oo ishaaray rawaahu muslim xadiidka muslim baa soo wariyey oo saxiixiisa ku soo wariyey wa qowluhu sala allahu alayh wasalam hadalkiisa uu nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam alyatiimu lahu aw lihayrih lahu aw lighayrihi uu yidhi macnaahu macnihiisu qariibuhu waa kii u dhowaabaa loo jeedaa aw ilajnabiyu minhu ama kii ka fogaa ayaa loo jeedaa oo lahu waa markuu qariibkiisa yaho isaga xigtadiisa yahay lihayrihina waa markuu ka fog isaga xigtadiisa aanu ahayn falqariibu milu an takfulahu ummuhu aw jadduhu aw akhuuhu falqariibu ka dhowi milu an takfulahu waa sida inay kafaalo qaadato ummuhu hooyadii aw jadduhu ama awowgii awowgaasi awow aabbe ha noqdo ama awow hooye ha noqdo aw akhuuhu ama walaalkii aw hayruhum ama cid kale ay kafaalo qaataan oo min qaraabatihi qaraabadiisa ka midii wallaahu aclamu Eh, xadiiskan iyo xadiiska horena waxaa laga qaadanayaa agoonka in la kafaalo qaataa oo la xanaaneeyaa oo yacni waxa weeye la masruufaa oo la daryeelaa oo la hagaajiyaa inay janno lagu gelaayo mansilo sarrayso jannada ka midana lagu gaadhaayo maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ballan qaaday cidda agoon kafaalo qaadataa agoonkaasi cidduu doonaba ha noqdo dhowe iyo dheere in fadiilada caynkaasa uu ku helaayo jannada markaa uu mansilada nebiga ku dhowaanayo ana wa huwa ka haatayni fi ljanna sidaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam darajada nebigana dee inaan la gaadhayn waa la garanayaa waayo dee nebiyadiiba waa ugu fadli badan yahiy rasuulladiiba isagaa ugu fadli badan marka maadaama nebiyada iyo rasuullada kaleba darajadiisa aynay gaadhayn shakhsigana agoonka kafaalo qaatayna inuu darajada nebiga gaadhaa ma dhici karto laakiin waxaa laga tilmaamayaa inuu nebiga ku dhow yahay nebiguna waxa weeye markaa eh, aad ula kulmaayo yacni markaa derajo sarraysana la gelinaayo yacni nebiguna waxa weeye markaa yacni markaa uu la kulmayo kulankiisu iyo ku dhowaanshihiisu markaa uu jirayso marka fadiilo weyn baa ku sugan saas aawoodee ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen shuraaxda bukhaariga sharaxday ka midii xaq waxa ku ah uma jeedo waa ku waajib waxaa laga tilmaamaya xaq muta'akida waxa ah oo la adkeeyey qof kasta oo maqlay xadiidkan inuu ku camalfalo si uu markaa mansilada nebiga u dhow calayhi salaatu wasalaam si uu u helo ayaa marka waxa weeye xaq markaa muta'akida ku ah qof kastaoo markaa maqlayba marka taasna waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal fadliga uu leeyahay fadiiladana in lagu dadaalo ayaa laga qaadanayaa marka kafaalada la kafaalo qaadanayaana waa masruufka iyo xanaanaynta la xanaanaynayo la masruufaayo la daryeelayo la hagaajinayo ee wixii marka ay u baahan yihiin marba la siinayo marba wuxuu u baahan yahay agoonkaasi la siinayo wa canhu waxaa kaloo markaa bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen abu hurayre ka soo wariyeen qaala inuu yidhi qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau uhi laysa almiskiinu aladii taruduhu tamratu wa tamrataan miskiinku ma aha alladii kii tarudduhu ay celinayso attamratu xabadda timirtihi wa tamrataan iyo labada xabad oo timiri ay celinayaan ma aha walalluqmatu ka hurhmadu celinaysa ma aha wal walluqmataan iyo labada hurhmo ay celinayaan nusakha qaar walalluqmataan bay qorayaan laakiin waa isla macno walalluqmatu kay hurhmo celinaysa ma aha iyo walluqmataani laba hurhmo kay celinayaan ma aha bimacnaa ruux baahan oo dadkii wax weydiisanaya oo marka wax yar loo dhiibo xabad timira ama laba xabadoo timira ama hurmo ama laba hudhmo la siiyo iska tegaya miskiinka mudan in la siiya kaa kuma gaar aha ya ee miskiinka sii mudan waa ka soo socda weyi innama almiskiinu miskiinku wuxuu ahaaday oo qura miskiinnimadiisu dhammayska tiran tahay alladii kii yatacafafu su'aasha iyo dadka inuu wax weydiisto ka dhowrsoonaanaya waa baahan yahay dadkana waxba weydiisan maayo ka miskiinnimadiisu sii dhammayska tiran tahay ee u sii xaqnimada badan in wax la siiyaa kaa weeye waayo mar haddii aanu dadkii waxba weydiisanayn baahan yahayna dee baahidiisu waa sii badan tahay waxaa dhici karta inaan laba ogaan inuu baahan yahayba ya yaxsabuhum aljaahilu aghniyaaa min altacafuf siduu ilaahay ba markaa u yidhi wuxuu u malaynayaa kii arrinkooda ka jaahilka ahaa ee aan xaalkooda ogeyni inay hodanna yihiin buu moodayaa dhowrsoonnida ay su-aasha ka dhowrsoon yihiin daraaddeed ayuu wuxuu moodayaa inay markaa yihiin akhniyo yihiin mana aha waa masaakiin baahan wey laakiin su'aasha iska ilaalinaya marka ka miskiinnimadu sii dhammayska tirantee kaamilka tahay kaa weeye marka maskanada kaamilkaa baa lagu koobayaaye asalkii miskiinnimada mid lagu koobaya maahae kamaalkeedii baa loo jeedaa inama almiskiinu miskiinkii wuxuu ahaaday oo qura miskiinnimadiisu dhammayska tirnayd in wax la siiyana usii xaqnimada badnaa alladii kii yatacafafu dhowrsoonaanayay eaan dadka waxba weydiisanin baahnaana muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsanyahin bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyeen wa fii riwaayatin fi saxiixayn riwaayo waxaa ku sugnayd saxiixaynka ku sugan laysa almiskiinu aladii yatuufu cala annaas miskiinku ma aha ka dadka ku wareegaya tarudduhu luqmatu xaalay hurhma celinayso walluqmataani iyo laba hurhma ay celinayaan waatamratu iyo xabba timir ay celinayso iyo watamrataani laba xabadoo timir ay celinayaan walaakina almiskiina ha yeeshe miskiinku alladii kii laa yajidu ghinan yuqhniih waa kii aan helayn ghinan haninimo yuqhniihi yacni hani ka yeesha aan helayn hodannimo hodan ka yeesha aan helayn wuxuu ku maarmo aan ku maarmo aan helayn walaa yuftanu bihi aan loona fiirsanayn loo fiiro yeelanayn lama dhaadaayo oo fa yutasaddaqa calayhi dabeedna wax lagu sadaqadaysto yacani waxay noqonaysaa jawaabu nafyigay noqonaysaa oo fa yutasaddaqa calayhi marka nusakha qaar fa yutasaddaqu bay qoraysaa laakiin sida fiicani waa nasbada weeye in la nasbiyo fa yutasaddaqa calayh oo dabeed markaa yacni wax lagu sadaqadaysto yani waxaa ka dhalanaysa inaan la dhaadin inuu baahan yahay inaan waxba lagu sadaqadaysan haddii la dhaadi lahaana waa lagu sadaqadaysan lahaa walaa yaquumu fayas'ala annaas mana kacaayo oo fayas'ala dabeed u weydiisto annaasa dadka uu wax weydiisto markaa ka miskiinnimadiisu dhammayska tirantay kaa weeye marka waxaa laga qaadanayaa calaa kulli xaal dadka baahan ee aan dadka waxba weydiisanayn si gaara in laga warhayo oo la daryeelo oo yacni waxa weeye la xanaaneeyo oo yani wax lagu sadaqadaysto yani marka ayaa laga qaadanaya qofka wax ku weydiista keliya ma aha markaysaga cidda wax la siinaya lisaa'ili waalmaxruum yani saa'ilka waa in wax la siiyaa oo xaq waa leeyahay saa'ilkii baahnaa maxruumkuna waxa weye waa kaan dadka waxba weydiisanay waa kaan waxba weydiisani wey marka in waxaweeye la daryeelo oo wax la siiyo ayaa laga qaadanaya xadiiska laba boqol iyo toddobaatan wa abu hureyre wuxuu ka soo wariyey bukhaariiyo muslim can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal assaaci cala alarmalati walmiskiin assaaci kii u rooraayey u shaqaysanayey cala alarmalati gabadha aan ninka lahayn qofka dumara ee aan nin lahayn ama carmalka ah ama waxa weeye markaa aan ninkaba lahayn ninkii marka waxa weeye u soo shaqaynayey maaha yacni gabadh carmale uu guursaday maaha waayo marka armalo ma ahee waxa weeye dee zawjo weyn nin qabo laakiin waxaa laga hadlayaa qof dumaroo madax bannaan oo aanu mas-uul ka ahayn ayuu iska xidh saarayaa zawjadiisii ma aha qofkaa dumarana nin ma qabo ama nin ha kala tagaan nin ha soo marto ama ha ka dhinto ama ninba yaynay yeelanbe assaaci cala alarmalati ninkii u soo shaqaysanayey ee masruufaayey cala alarmalati qof dumaraa nin lahayn ama laga dhintay ama la furay amaba nin aan lahayn iyo walmiskiini yacni miskiinkana masruufayey ee usoo soo shaqaysanayey kalmujaahidi fii sabiili illaah wuxuu la mid yahay sidii mid u jihaadayo ilaahay waddadiisa u jihaadayo oo kale ayuu la mid yahay wa axsabuhu qaala ama wa axsibuhu qaala labaduba bannaan xasiba yaxsibu iyo yaxsabu waa laba luqoo labaduba fasiixa qur'aankana la akhriyey meel kastay kaga timaado siinka in la kordhigo iyo in la hoos dhigo markay mudaarica tahay wa axsabuhu waxaan u malaynayaa buu yidhi qaala inuu yidhi wakalqaa'imi wuxuu kaloo la mid yahay kii taagnaa alladii kaasoo laa yafturu aan kala goynayn salaadda oo qiyaamu leyl habeen oo dhan u taagan waka saa'im iyo kii soomanaabuu la mid yahay laa yafturu xaal afurayn kaasuu la mid yahay muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqsan xadiidkanna waxa uu tilmaamayaa dadka masaakiinta ah iyo dumarka aan ragga lahayn in la masruufo la daryeelo oo la xanaaneeyo ilaahay dartiina arrinkaa loo sameeyo fadli weyn lagu helaayo oo derajadii mujaahidka lagu gaadhaayo ayaa laga qaadanaya oo wuxuu la mid yahay mujaahid ilaahay waddadiisii u jihaadaayo kaluu la mid yahay weliba wuxuu ku daray waxaan u malaynayaa weliba inuu markaa raaciyey wuxuu kaloo la mid yahay kii habeen oo dhan salaad u taagnaayaan kala goynayn wuxuu kaloo la mid yahay kii soomanaayaan aan furayn ee maalin kastaba soomaayey maalmaha la reebay soonkooda mooyaane marka waxaa laga qaadanayaa fadliga ay leeyihiin dadkaas waxaweeye baahan ama waxaweeye marka masaakiinta ah masaakiintaasi ha ahaadeen qaar waxyar haysta oo wuxu aynay ku fillayn ama ha ahaadeen qaaran waxbaba haysan labada noocba waa soo gelayaan ida ijtamaca iftaraqa wa ida iftaraqa ijtamaca miskiin iyo faqiir markay kulmaan oo isku meel lagu sheego way kala tagaan laba macnay kala noqdaan marka mid ahaan la sheego kale aan la sheeginna kii kalena waa iska soo gudagalaa dumarka aan ragga lahaynna cid kaloo masruuftaana ayna jirinna iyagana in la masruufo oo laga warhayo yacni markaa fadli weyn iyo ajar weyn lagu helayo ayaa laga qaadanaya xadiiska laba boqol iyo koob iyo toddobaatan wa canhu waxaa kaloo markaa muslim ka soo wariyey abu hurayra can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sharu aطacaami طacaamu alwaliima cunto waxa ugu xun tacaamulwaliimati casuumadda cuntadeeda yumnacuhaa man ya'tiiha waxaa loo diidayaa kii imanaayey wa yudcaa ilayha man ya'baaha waxaa loogu yeedhayaa mid diidaaya ayaa loogu yeedhaya waman lam yujib iddacwata kii aan yeedhmada loo yeedhaayo aan ajiibinoo aqbalin faqad casa allaha wa rasuulah allah waa caasiyey rasuulkiisana sala allahu aleyh wasalam waa caasiyey rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey wa fii riwaayatin fi saxiixayni riwaayo waxaa ku sugnay saxiixaynka ku sugan can abi hurayrata abu hurayre xaaluu ka soo warinaayo min qowlihi bi'sa aacaamu acaamu lwaliima waa hadalkii abi hurayre kani marka inuu mawquuf tahay ayaa markaa uu sheikhu ku tilmaamaya oo markaa abu hurayre markaa oo xadiiska markuu soo wariyey buu markaa wuxuu ku darayaa fii bacdi riwaayaat ziyaado min qowlihi ah ayuu ku daray biisa acaamu cuntay u xumaatay acaamuulwaliimati cuntada marka waxa weye casuumaddu yudcaa ilayha alakhniyaa sababtu waa maxay sababtii baa la sheegaya yudcaa ilayha waxaa loogu yeedhaa casuumadda alakhniyaa'u kuwa hodannada ee waxhaystaa loogu yeedhaa wa yutraku alfuqaraa kuwa baahanna waa laga tagaa waa laga tagaa marka dee waxaana markaa ansab ahayd fuqarada iyo dadka baahan in wax la siiyo waxaad arkaysaa waxa weeye iyadoo markaa dadkii masaakiinta ay tuban yihiin marka albaabka tuban yihiin oo la celinayo hadhow hambada haddii wax soo hadhaana la siinaayo haddaan waxba soo hadhinna dee waxa weeye ay meesha ku hungoobayaan qaar diidayana waa la soo jujuubaya ilaaba ilaa kaala ilaaba ilaa ya ilaaba ilaa kaana marka waxaa laga tilmaamayaa haaliban inay noocaa tahay yacni walaa'imtu ama casuumaduhu sida badan bay sidaa tahay waxaa laga warramayaa waa cala alhaalib hadday sifadaa yeelatay markaa noqonaysaa dee cunto tawuxun laakiin haddii waxa weeye ciddii timaadda aan loo diidayn dadkii fuqaradahaana loo yeedhaayo biisa acaam markaa noqon mayso sifada ay ku noqotay waa sifadaas weeye waxaan loo jeedaa min xaysu alghaalib bay sidaa tahay baa laga tilmaamaya yudcaa ilayha alakhniyaa waa sababtii yumnacuha man ya'tiiha wa ilayha man ya'baaha waxay noqonaysaa istinaaf bayaani waxa la yidhaahdo istinaaf bayaani waxa la yidhaahdo oo su'aal qarsoon markay jawaab u tahay ayaa markaa istinaaf bayaani loo isticmaalaa kaannahu in la sharu acaam maxay u noqotaa markaasaa yumnacuha man ya'tiiha wa yudcaa ilayha man yaabaaha ya waxaa loo diidayaa ciddii imanaysay waxaana loo yeedhayaa cid diidaysa ama yudcaa ilayha alaghniyaa'u wa yutraku alfuqaraa marka hadalkan dambe abu hurayra wuxuu yidhi calaa sabiili tafsiir xadiiska hore uu fasirayo ayuu sidaa u yidhi halkaah inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allaahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk